wkula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar qaala almusanif raximah llah wa xaajat lummati maassatun ilaa fahmi alqur'aan baahida ummaddu ay u qabto maassatun waa daran tahay ilaa fahmi alqur'aani qur'aanka fahamkiisa baahiday u qabtaa yacnii aad iyo aad bay u daran aladii qur'aankaasoo huwa xablullahi almatiin ahaaday xadhigga ilaahay ee adag ahaaday waadikru alxakiim xuskii xikmadda u saaxiibka ahaana ahaaday waasiraatu waddadii ahaaday almustaqiimu toosnayd alladii qur'aankaasoo laa tasiiqu bihi alahwaa marka alladiida waxaa laga beddelayaa alladiida hore alladii qur'aankaasoo laa tasiiqu aynay iilanaynin bihi isaga aynay la iilanaynin oo la weecanaynin alahwaa'u hawooyinkiiyo waxa nafuhu jecel yihi walaa taltabisu bihi aynay dheehayn oo ku dheehgelmaynin alalsunu luqooyinku aynay ku dhehgelayn yacani lisaanka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa carabka waxaa kaloo loo isticmaalaa luqada lafteeda oo luqada lisaan waa la yidhaahdaa bilisaanin carabiyi mubiin waxaa loo jeedaa luqa carbeed baa loo jeedaa walaa yakhlaqu ama walaa yakhluqu aanu ku duugaabaynin calaa kahrati tardiidi celcelinta faraha badan ee la celcelinaayo aan ku duugaabayn yakhluqu iyo yakhlaqu labadaba waa la odhan karaa oo khaliqa sawbu maradiibaa duugowday yakhlaqu khalaqan iyo khaluqa yakhluqu oo saaxibuulqaamuus wuxuu tilmaamayaa inay baabusamica iyo baabunasara iyo baabukaruma intaba ay tahay marka duugowga looga jeedo saddexda baab bayna ku timaada laakiin waxaa ugu mashhuursan khaliqa yakhlaqu khaluqa yakhluquna waa jirta baabunasarana waa la sheegay walaa yakhlaqu aanu ku duugaabaynin qur'aankaasi calaa kasrati tardiidi celcelinta faraha badan ee lagu celcelinaayo kuma duugaabayo oo mar walba waxaa la akhrinayaa haddii lays yidhahdo akhriya isagaad mooddo inuu kuu cusub yahay walaa tanqadii aynay dhammaanaynin cajaa'ibuhu waxyaalihiisa cajiibka ahi aynay dhammaanaynin sheikhu waxa uu tilmaamay raximahullah baahida ummaddu ay u qabto qur'aanka fahamkiisa baahida ay u qabtaa inay daran tahay marka aad iyo aad baa loogu baahan yahay qur'aanka fahamkiisa waayo qur'aanku waa xadhiggii ilaahay qaala allahu tacaala waactasimuu bixabli illaahi jamiica xadhigga ilaahay waxaa looga jeedaa qur'aanka waana waa dikru alxakiim weeye oo qur'aanku waa dikri dikrigo ilaahay waa lagu xusaa waa dikri oo ilaahayna waa sheegay oo hadalkiisii waa dikri oo waa sharaf ilaahay waxau idhi dalika natluuhu calayka min alaayaati waadikri alxakiim qur'aankii waxaa lagu itlaaqay inuu yahay dikri xakiim oo xikmad u saaxiiba ama xakiim oo muxkamoo la sugay xakiim faciil bimacnaa mufcal waa la sugo wax khalala iyo wax ceeba ah yacni midnaba male naqsi waa ka madhan yahy waana sharaf wa innahu ladikrun laka waliqawmik qur'aanku sharaf buu adiga kuu yahay buu ilaahay nebiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam tolkaana sharaf buu u yahay marka qur'aankaasi waa mid xikmad u saaxiiba ama waa mid muxkamoo la sugay oo ceeb iyo nuqsaan lahayn waa waddadii toosnayd weeyi oo wuxuu caddaynayaa dariiqa xaqa ah maadaama dariiqa xaqa uu caddaynaayo sidaasuu u yahay waddadii toosnayd assiraad waxaa loo yidhaahdaa waddada toosan ee halowda ah ee dhuunta ah baa la yidhahdaa ee waddo ka dhowi ayna jirin alladii laa tasiiqu bihi alahwaa hawooyinkiiyo waxay nafaha dadku jecel yihiin qur'aanka ma iilinayso oo xaqii kama weecinayso oo siday dadku la jeclaystaan ma raacaayo qur'aanku xaq buu ku sugan yahay hawooyinka dadkana markaa uma hoggaansamayo uma raacayo waa in isaga la raacaa wala taltabisu bihi alalsun luqo carbeed oo waadixa oo cad ayuu ku yimi qur'aanku marka afafka kalean carabta ahayni ma dheehayaan oo qur'aankii af kale noqon maayo luqo kale ma noqonaayo saas aawadee haddii la yidhahdaa tarjuma luqadaa iyo afkaa lagu tarjumay qur'aan maaha macaanidii qur'aanka wax ka mida la sheegayaa laakiin qur'aan ma noqonayso afka kale lagu tarjumay saas aawadeed ayaa qur'aanku u yahay luqa carbeedun mid ku sugan luqa carbeedun mid ku sugan uu yahay marka ruuxii baa loo tarjumayaa markaanu kari karayn qur'aanka inuu qadarkii salaaddu u baahnayd ama faatixadii hadduu carabi ku garan waayo soomaaliya lagu tarjumaya ama af kale loogu tarjumaya ma suuragal aha waayo haddii la tarjumo tarjumadaasi qur'aan noqon mayso maxalkiisina ma degi karto maxalkiisana ma degi karto saas aawadeed ruuxii aan marka garanaynin qur'aanka intuu ka baranaayo waxaa markaa loo laqimaya adkaarta kale inuu maxalkii faatixada akhriyo subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah wallaahu akbar adkaarahaas inuu akhriyo sida ba ugu so arortay walaa yakhlaqu calaa kasrati tardiid celcelinta badan ee lagu celcelinaayo qur'aankana kuma duugaabayo oo ma noqonaayo mid duugaabaya mar walba waxaad mooddaa inuu sidiisii cusub yahay daray inuu yahay haddii hadal ama gabay ama wax la mid ah oo ruux tiriyey haddii la ku celceliya marka dambe waa laga caajisayaa waa laga daalayaa waxaa dhici karta in la karahiyaysto laakiin qur'aanka lagama daalayo dadka mu'miniinta qalbigoodu jecel yahay kama daalayaan mar kastay akhriyaan xiisaa ugu sii kordhaya cajaa'ibta qur'aanku dhammaan mayso haddii dadka qaarkood ay yidhaahdaan annaga cajaa'ibtaasi nooma muuqan waxay jawaabteedu tahay yacnii cilladu ma aha xagga qur'aanka ee waa xagga ciddayna u muuqan qad tunkiru alcaynu daw'a ashamsi min rabadin wa yunkiru alfamu tacma almaa'i min saqami indhuhu waxaa dhici karta inay qoonsadaan ilayska qoraxda oo yidhahdaan maanta qoraxdii si fiican ilayskeedii uma xooggana ama uma fiicna laakiin ceebtu kuma sugna qorraxdee xagga indhihiisa ayaa qoonsigu ku sugan yahi oo isaga ama bakoor ama daaf kolba sidaad u taqaano uu hayaa ama dacfi kale oo basarka kaga suga wa yunkiru lfamu tacma almaa'i min saqami waxaa kaloo surowdaa inuu afku qoonsado dhadhanka biyaha oo yidhaha biyuhu waa qaraadh xanuun isaga ku sugan daraaddii inuu qoonsadaa laga yaaba biyuhu ma qadhaadhee afkaagaa qadhaadh aa qandhaa ku haysaa saas aawoodee wax kastaad dhadhamaysaa qadhaadh bay kuu noqonayaan isdawee marka cilladu ma aha xagga waxaway biyaha ee waa xagga afka wa kan min caa'ibin baa mid kale yidhi wa kam min caa'ibin qawlan saxiixan wa aafatuhu min alfahmi asaqiimi marka qur'aanka cajaa'ibtiisu dhammaan mayso walaa yashbacu minhu culamaa walaa yashbacu kama dhergayaan minhu qur'aanka alculamaa'u culammadu ka dhergi maayaan man qaala bihi sadaq ku kastoo qur'aanka ku hadlaa run buu sheegay waman camila bihi ku kastoo ku camal falaana ujira waa laga ajar siinayaa waman xakama bihi ku kastoo ku xukumaana cadala waa cadaalad sameeyey waman dacaa ilayhi ka markaa ugu yeedha dadka qur'aanka ugu yeedha hudiya ilaa siraatin mustaqiim waxaa lagu hanuuniyey waddo toosan baa lagu hanuuniyey mar hadduu qur'aankiiba ugu yeedhayo dadka ou leeyahy war qur'aanka qaata war qur'aanka rumeeya war qur'aanka u camalfala war qur'aanka barta waxaa lagu hanuuniyey ruuxaas waddo toosan baa lagu hanuuniyey waman tarakahu min jabbaarin ku kastoo qur'aanka ka taga oo min jabbaarin mid waxa weeye kibir badan oo layn badan ahaaday qasamahu allaah ilaahay waa jebiyaay oo dhabarka ayuu ka jebiyay waman ibtaqa alhudaa ku kastoo hanuun doona fii hayrihi yacnii qur'aanka shay aan ahayn ka doona markaa hanuunka adallahu allaahu ilaahay waa baadiyeeya waxau sheikhu inoo tilmaamay sifooyin kaloo wanaagsan uu aanku leeyahay sifooyinkan dhammaantood waxaa lagu soo wariyey xadiis baa lagu soo wariyey oo sifooyinkan iyo kuwii hore qaar ka midaba laakiin xadiiskaas dacfaa ku sugan oo nebiga sala allahu alayh wasalam kama sugnaa laakiin macnuhani waa macno saxa qur'aanka culammadu kama dhergayaan hadday tahay qiraa'adiisa iyo hadday tahay tadabburka ay u fiirsanayaan qur'aanka iyo hadday tahay ee aqoonta ay is odhanayaan sii barta qur'aanka waayo cilmi oo dhan isaga u asala qur'aankiina cilmiga kale oo dhan waa ka mudan yahay cilmulqur'aan cilmiyada kale waa ka mudan yahay fadlu kalaami illaahi calaa saa'iri alkalaami ka fadli illaahi calaa khalqih sida xadiis ku soo aroortay inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam hadalka ilaahay mudnaanshuhu hadallada kale ka leeyahay waxay ka dhigan tahay siduu ilaahay uga mudan yahay khalqigiisa siduu ilaahay khalqigiisa uga mudan yahay oo kale makhluuqaadku abuurtay uu uga mudan yahay sidaasoo kale hadalkiisuna hadallada kale uga mudan yihiin waayo hadalka ilaahay waa sifadiisii markaa qur'aankii kama dhergayaan sheikha kitaabka qoray waxyaalaha cajaa'ibta laga sheegay waxaa ka mid ah inuu yidhi aayad keliya ayaan waxaan ka eegi jiray boqol kitaab oo tafsiir ah boqol tafsiir oo kala duwan baan aayad qura aan ka eegi jiray tafaasiirtaynu haynaa labaatan ma gaadhaa marka laysku wada daro boqol tafsiir oo kala duwan baan ka eegi jiray buu yidhi aayad qura markaan boqolkaa tafsiir ka eego ayaan dabeedna meelaha cidlada ah ee masaajidda markaa dadku aynay joogin ayaan dabeedna tagaa buu yidhi oo markaasaan dabeedna anoo sujuudsan baan ilaahay baryaa buu yidhi markaasaan idhaahdaa yaa mucallima ibraahiima callimnii wa yaa mufahima sulaymaana fahimnii kii nebi ibraahim wax barayow i bar kii nebi sulaymaan wax fahansiiyow i fahansii markaasaa waxaa layga furaa buu yidhi waxyaalo aanan ku arkin boqolkii tafsiir aan soo egay soo xadiiskii kumay soo aroorin laa fahman yuctiihi illaahu rajulan waxaa jiro faham ilaahay ruux siiyo qur'aankana sida laynoogu yidhi u tadabbura waa saas waa ka shiikhun hore inoogu soo sheegay walaa tanqadi cajaa'ibuh qur'aanka cajaa'ibtiisu dhammaan mayso ahlucilmiga qaarkood baa waxaa laga yaabaa inay aayad keliya ka istinbaadaan axkaam fara badan oo ay yidhahdaan aayaddan waxaa laga qaadanayaa konton xukun ama konton faa'idaa lagala baxaya kutub tafaasiir qaarkood baa qoraa aayad keliya oo konton faa'iido lagala baxayo dad badanna waxay doonayaan tafsiirka marka la marinaayo laqbaynta sidaa la ysu saaro in laga socdo ya saasayna waxa weeye culammadu ay ku dadaali jireen inay tafaasiir fara badan ka eegaan weliba macaanida noocaasee tafaasiirtaasi qorayaan waxay dooni jireen inay kala hufaan oo kala haadiyaan oo waxa saxda ah iyo waxaan saxda ahayn inay kala sugaan oo ay kala saaraan taasay ku dadaali jireen dad fara badani qur-aanka waxay u akhrinayaan un tabarruk waxaa laysaga laqbaysanayaa in axkaam laga qaato iyo in masaa'il laga faa'iidaysto dad badani ogama dan lahaa waxay uga jeedaan ka barakaysi hadday doonayaan wixii ku saabsan axkaam iyo caqaa'id kama qaadanayaan markaysa waxa qur'aankii waxay ka qaadanayaan kutubo kale oo markaysaga ayay ka qaadanayaan wadaaddo dambe ay qoreen oo wax waliba ku yaalliin ya ila waxaa jira niman waxa weeye carabiyada iyo haddii la eego furuucda fiqiga iyo xoogaa ku fiicnaa ama aqoon u lahaa laakiin caqiidada markay noqoto geb ka ahaa markuu carabiyada ka hadlaayo oo kutubta uu ka qoray aad aragto waad la yaabaysaa malakada fiqiga uu leeyahay iyo markaysaa waxaa masaa'isha fiqiga madhabta markuu taqriirinayo waad la yaabaysaa haddana maca daalik mas'ala ictiqaadiya markuu ka hadlaayo wuxuu ku hadlayaa waxaynay ku hadlin sikaaru talaba baajuuri sheikha la yidhahdaa waxa uu noqday shaykhu alashar asharna caalamka islaamka marbay madaxa ku sidatay markaasaaba wuxuu noqday shaykhul azhar qarnigii saddexiyo tobnaad kutabo badan buu qoray oo fiqiyo iyo carabiyo iyo ictiqaad wax kaga saabsanba kutubtiisa fiqigaa aad baa loogu dadaali jiray afarta ba'oode ay sheegaan buu ka mid ahaa afarta ba'ood buu ku jiray ilaa caammada warkoodu gaadhay baajuuri baa laga dayaa baabka shaafici miyuu ka kikabiyi wax saa u eg baan filaya inuu sheegay almuhim kitaabka jawharatu tawxiidka uu ku sharxaayo markaad aragto ee ictiqaadka ku saabsan waad yaabaysaa waxyaalaha uu qoraayo waxaa ka mid a ah waxyaalaha uu taqriirinayo qorayo qur'aanku inuu makhluuq yahay ahlu sunna waljamacana waxay ku ijmaacsanaayeen qur'aanku inuu kalaamullaahi yahay munazalun ghayru makhluuq una munazzal yahay makhluuqna aanu ahay dhammaan a'immadu saasay mareen waa ijmaacu ahlisunna aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiguna qur'aanka waxay ku magacaabeen inuu kalaamka ilaah yahay waxauu isagu ku leeyahay qur'aanki waa makhluuq laakiin dadka marka loo sheegaayo markaannu leenahay makhluuq ma aha waxaan u jeednaa macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan laakiin qur'aanka carabiga ah ee xuruufta leh waa makhluuq buu ku leeyihi wuxuu qorayaa yamtanicu an yuqaala alqur'aanu makhluuqun ilaa fi maqaami tacliim waxaan suuroobaynin in la yidhaahdo qur'aanku waa makhluuq iyadoo maqaamu tacliim la joogo oo talabatulcilmi lala joogo oo wax loo dhigayo mooyaane haddii kale yaan la odhanin qur'aanku waa makhluuq laakiin markaa waa la odhan karaa maxaan marka kale loo odhan karin caamadii hadday maqlaan qur'aanku waa makhluuq waxay u qaadan karaan macnaha qur'aanka ilaahay daatadiisa ku sugan kaasay u qaadan karaan inuu makhluuq yahay si aan mafsadadaasi uga imanin waa inaan la itlaaqin maqaamu tacliim mooyaane haddaba waa shaykhul ashar ninka caynkaa leh abaajuuri wuxuu ku qorayaa kitaabkiisaas qur'aanka iyo nebiga sala allahu alayh wasalam iyomaa fadli badan markaasuu odhanayaa maya waxa fadli badan nebiga sala allahu alayh wasalam waayo makhluuqo dhan buu ka fadli badan yahay mar hadduu oo dhan ka fadli badan yahay nebigaa fadli badan sala allahu alayh wasalam ahlu sunna ma qabaan waayo waxay ku ijmaacsan inuu kalaamullaahi yahay kalaamullahina sifatu min sifaatii uu yahay mar hadduu sifatullaahi ay taha uu yahayna qur'aanku oo kalaamkii ilaahay uu yahay sifaadka ilaahay makhluuqaadka oo dhan dee waa ka mudan yihin fadlu kalaami illahi calaa saa'iri alkalaami ka fadli illahi calaa khalqi wuxuu qorayaa awliyada isagoo ka soo naqlinaya shacraani iyo ka soo raraani weli kasta qabrigiisa ilaahay wuxuu u qaybiyey oo u xil saaray malag malaggaasoo u adeegaaya oo u muraad quminaya oo u gargaaraya ciddii weligaa gargaar weydiisata saas soo naqlinaya ku taqriirnaya ma tacaqubaayo in waxa weeye la yidhaahdo dadka dhintay ama awliyada ayaa markaysaga la gargaar weydiisanaya iyaga la baryayaana diinka islaamka meelay kaga taallaa ma jirto waxaan kaloo arkay sheekh weyn oo fuqahada markaysaga muta'akhiriinta ka mid ah oo ragga fiqiga aadka loo ictimaado ka mid ah wuxuu markaa qorayaa muta'akhiriinta hadday noqoto shaaficiyo isagaa bay cuskadaan ciddii ka dambaysay fa huwa caaratun calayh kitaab uu leeyahay oo uu ku sharxayo burdaha wa haytamiye wuxuu soo marayaa hadalka u buusiiro odhanayo fa inna min juudika addunyaa wa darrataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami waxba kuma tacaquba dabeedna markaasu waxa weeye sidaas ninka madiixa iska ahi uu yidhi oo ku saabsan nabigu sala allahu alayh wasalam waxa lawxulmaxfuudka ku sugan waa ogaa ayuu isaguna marayaa dabeedna wuxuu odhanayaa ishkaal baa soo aroori kara ku saabsan mafaatixu lghaybkii haddii laynugu yidhi waxa weeye ilaahay mooyaane cid kale ma ogaa sheikhanna uu tilmaamaayo waxa lawxulmaxfuudka ku sugan dhammaan waxa waxa lawxulmaxfuudka ku yaalla inuu nebigu ogaa see la ysugu keenayaa markaasuu wuxuu odhanayaa waxaa lagu xambaarayaa mafaatixu alghaybkaasi ixtimaalaad buu keenaya alixtimaalu awal waa in la yidhaahdo looxulmaxbuudka iyagu kuma yaallin subxaan allah see loo odhanaya mafaatixu alghayb kuma yaallin looxulmaxbuudka see loo odhanaya yana axaadiista la arag inuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ila yowmi alqiyaama isna wuxuu leeyahy waxaad suurtoobi kartaa inaan mafaatixulgayb ku lawxul maxfuudka ku oolin oo maxaa ku yaalla haddaa ilaa wax kastoo dhici doonaa mafaatixulghaybkii bay gelayaan oo mustaqbal ahiyo bal haddaba ha ka warramo waxaa ku yaalla ma waxa soo dhacay markay dhacaan dabadeed baa lawxul maxfuudka lagu qoraa miyaa hakada ixtimaalkii hore waa kaas waana muuqdaa siduu yahay ixtimaal labaad buu keenayaa wuxuu odhanayaa waxay kaloo aqbali kartaa wakhtiga la yidhi ilaahay mooyaane cid kale ma oga mafaatixulgaybka inay ahayd markii hore ee markii dambe in xataa mafaatixul nebiga la ogeysiiyey in lagu xambaaro ya waxaad garanaysaa mashaayikhda qaarkood oo carabiyada iyo fiqiga iyo markaa culuum culumul aalo badan markaysagaa culamo ku ahaa haddana baabulcaqiide markay u dhaqaaqaan siday gab uga ahaayeen waa shay cajiiba weeye almuhim cilmiga waxaa u asala kitaabka ilaaha iyo sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam waa in cilmiga iyaga markaa loo raadsadaa waana lagu hanuunayaa haddii cilmiga iyaga laga qaato lama laha culammadu sharaxa ay sharxeen ama fasiraadda ay fasireen ama istimbaadaadkooda ha laga taga lama laha ha la isticaanaysto oo laakiin ha loo kaalmaysto kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu alay waslam sidii loo fahmi lahaa oo qowlka ay muuqato inuu ka hor imanaayo kitaabkiiyo sunnadii ha laga tago qowlka waafaqaya kitaabkiiyo sunnada ee ugu dhowaanshaha badanna ha la raaco asalna waxaa laga dhiganayaa kitaabkiiyo sunnadaa laga dhiganayaa laakiin asal qowl shiikh inta laga dhigto asal in kitaabkiiyo sunnada iyaga la dabageliyo waa inaan la isku dayin asalku waa kitaabkiiyo sunnada mashaaikhda qaarkood ba markay soo marayaan adilada qaar bay wax odhanayaan hada alxadiis mushkil calaa madhabina wallahu almustacaan xadiiskani madhabteeda mushkil buu ku yahay bimacnaa jawaab fiicanay kaga jawaaban ma hayaan halkaas uu taagan yahay maxaa xadiiska mushkil ka dhigay qowlka xadiiska khilaafsan baa mushkila waayo culammadii waa khata'daa waana asiibtaa idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa idaa xakama faijtahada fa falahu ajrun markaa saxooda ha la raaco qaladkooda ha laga tago waxay caddaato inay qalad tahay ha laga tago akhira miyaa lagu weydiinayaa caalimkan maxaad u raaci weyday ama hadalkiisa maxaad kaga jawaabaysaa ruuxa waxaa la weydiinayaa maada ajabtum almursaliin maxaa rusushii ugu jawaab celiseen aayadaha caynkaasi ma ku soo gaadheen xadiiskaasi ma ku soo gaadhay axaadiistaasi ma ku soo gaadhay maxaad kaga jawaabtay laakiin miyaa lagu weydiinayaa sheekh hebel iyo sheekh fulaan iyo sheekh callaan fatwadiisa maxaad kaga jawaabtay waajibku waxay tahay kitaabka iyo sunnada in yaga la raaco man qaala bihi sadaq qur'aanka kii yidhaahdaa waa run sheegay akhbaartiisa kii sheegaana waa run sheegay axkaamtiisa kii ku xukumaana waa cadaalad sameeyey waayo qur'aanku waa sidqun fi lakhbaar cadlun fi laxkaam wuxuu khabar sheegay dhammaan waa wada run wuxuu xukum sheegayna dhammaan waa wada cadaalad qaala allahu tacaala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadla waa dhammaystirantay kelmadaha rabbiga sidqan wa cadla waxay culammadu yidhaahdeen sidqan fi alakhbaar cadlan fi alaxkaam akhbaarta qur'aanku waa wada markaa run waxaa la wuxuu war sheegay axkaamtiisuna waa wada cadaalad waman camila bihi ujir kii qur'aanka ku camalfala waa laga ajar siinaya oo ajar buu ku helayaa camalfalka uu qur'aanka ku camalfalay taasina waxay ka mid tahay barakada qur'aanka akhrinta la akhriyaa laga ajar siinaya camalfalka lagu camalfalaa laga ajar siinaya barashada uu baranayaa laga ajar siinaya tadaburka uu fiirsanayaa laga ajar siinaya wahaakada waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ka dadka ugu yeedha qur'aanka waxaa lagu hanuuniyey waddo toosan shaki kuma sugnaa waayo waa xaq ciddii qur'aanka ka tagta oo ka kibirta ama markaa waxaweeye mutakabira ama daalim ilaahay waa jabinaya dhabarkiis qasamahu llah ay qasama dahrah dhabarkuu ka jabinaya culammadu waxay yidhaahdeen jabintaa dhabarka laga jabinaya waxay noqonaysaa ama adduunyada gudaheeda in dhabarka laga jabiyo ama in aakhiraba laga jabiyo ama adduunyada iyo aakhiraba in laga jabiyo marka haddii la arki waayo ciqaab deg deg oo adduunyada loogu keenay macnaheedu ma aha inaan dhabarka laga jabin waa u dambaysaa weeye waman ibtaqa alhudaa fii hayrihi adallahu llah ka hanuun ka raadiya qur'aanka waxaan ahayna qur'aankii ka hor imanaya ilaahay waa luminaya sunnada rasuulka iyo axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam qur'aankii bay sii fasiraysaa sii caddaynaysaa marka qur'aankii kama hor imanayso iyadu barashada la baranayo la fahmayaa waa faham yacni qur'aankii la fahmaayo waayo qur'aanka iyo sunnadu waa isku xidhan yihin ma kala hadhayaan qaala tacaala فإma yأتiyanakm mini hudan faman itabca hudaaya falaa yadil walaa yashqa faima yأtiyanakm hadduu idin yimaado minii xaggayga idinka yimaado hudan hanuun faman itabaca ku kastoo raaca hudaaya hanuunkayga raaca baa ilaahay yidhi falaa yadilu ma baadiyoobaayo walaa yashqaa ma hoogaayo waman acrada ku kastoo jeesta can dikrii xuskayga ka jeesta baa ilaahay yidhi fa inna lahu isagay u sugan tahay maciishatan yacni nolol baa u sugnaatay dankan cidhiidhiya baa u sugnaatay wa naxshuruhu waxaan soo saaraynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana acmaa xaaluu indhala yahay ayaannu soo saaraynaa baa ilaah yidhi qaala wuxuu yidhaahdaa rabbi ayaa rabbi rabbigayow lima xashartanii maxaad ii soo saartay acmaa xaalan indhala ahay maxaad ii soo saarto ii soo bixisay waqad kuntu walxaal ana ahaa qad kuntu aan ahaan jiray basiiran mid indhaqaba anigoo ahaan jiray maxaad ii soo saartay hadda anigoo indhala qaala kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha alamru kadalik arrinku sidaa weeye atadka aayaatunaa aayadaha yagii baa kuu yimi baa ilaahay yidhi oo fa nasiitahaa waad ka tagtay aayaadka inaad ku camal fasho wa kadalika alyawma tunsa sidaad uga tagtay si la mid mida ah, maanta lagaaga tegayaa nisyaanka loogama jeedo kii sahwiga ahaa ee ilowshiyaha ahaa waxa weeye qur'aanka isaguba wuxuu uga tegay ruuxani oo ugu dhaqmi waayo u raaci waayey bareer ee waa ilaa lagama tilmaamayo marka siduu qur'aanka uga tegay ayaa loogaga tegayaa naarta lagaga tegaya marka fa imaa maadu waxay tahay waa zaa'ida yacani waxa weeye waa mu'akidaan u jeedaan culamada qaar waxay ka cabiraan zaa'ida laakiin tacbiir ahaan waa laga fiican yahay in zaa'ida laga cabiro waa litawkiid maaduna macaani badan bay u timaaddaa toban macnay u timaaddaa maxaamilu maa cashrun idaa rumta caddaha faxaafid calaa beytin shahiirin taqarara satafhamu sharta alwasli faacjab linukrihim bikafin wa zida darfan wa masdara tobanka macne hal beydoo shicraa lagu kulmiye satafhamu waa istifhaamiyadii sharta alwasli waa mawsuuladii iyo shartiyadii faacjab waa tacjiibiyadii linukrihim waa tii nakirada ahayd bikafin waa tii kaafada ahayd wa nafyin waa tii markaysagaa naafiyada ahayd ziida waa tii ziyaadada ahayd darfan waa tii darfiyada ahayd wa masdaran iyo tii masdaryada ahayd way kulmi karaan wa yuczaa ila alasmaa'i min daka shatruha wa aakhiru shatrayha xuruufan kama tara shatrulbeytka hore waa asmaa shatrulbeytka dambana waa xuruuf aayadda ilaahay wuxuu inoogu sheegay kii raaca hanuunka raaca inaanu baadiyoobayn hoogayna hanuunkana waxaa loo jeedaa qur'aankaa loo jeeda cabdullahi bnu cabbaas waatuu yihi damina allaahu liman qara'a alqur'aana watabaca maa fiihi anlaa yadilla fi dunya walaa yashqa fi alaakhira ilaahay wuxuu u damaano qaaday ciddii qur'aanka akhrida oo waxa ku suganna raacdo ku camalfasha inaanu ifkana ku lumayn aakhirana aanu ku hogayn saasuu ilahay u ballanqaaday dabari baa ku soo warinaya tafsiirkiisa yacni sanad haabit oo sugan ama xasana ayuu kaga soo warinayaa cabdullahi bnu cabbaas wuxuu ka qaatay falaa yadilu walaa yashqa waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka marka haddii layidhi lumi maayo oo inaanu cilman wa camalan midnaba u lumayn waxaa laga qaadanayaa inuu hanuunsanaanayo walaa yashqa maadaama la yidhina inuu liibaanayaa laga qaadanaya oo shaqaagii haddii laga nafiyey waa in sacaadada iyo hidaayada loo sugaa kii qur-aanka ka jeestana waxaa u sugnaatay nolol cidhiidhi ah bacdu ahlicilmi waxay ahaan nolosha cidhiidhiga waxaa loo jeedaa fi dunya in adduunyada nolol cidhiidhiya ay ugu sugnaato bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen nolosha cidhiidhiga waxaa loo jeedaa cadaabulqabriga waana sida jamac saxaabada ka mida ka sugnaatay oo jamac saxaabada ka mida waxaa ka sugnaaday inay ku fasireen maciishatan dankan in loo jeedo cadaabulqabriga waxaa kaloo laynoo sheegaya aakhirana in la soo saarayo isagoo indhala adduunyadii markuu joogay qur'aankii buu ka indhabeelay oo uu raaci waayey dabeedna marka aakhiro waa taa indhihii isagoo indhal la soo saaray waxaa laga qaadanayaa aayadahan ana aljaza'a min jinsi alcamal in abaalmarintu ay tahay noocii camalka uu ahaa markii xaggii qalbiga qur'aankii uu ka indhabeelay waxaa lagu abaalmariyey in aakhiro la indhatiro markuu qur'aankii ka tegayna waxaa lagu abaalmariyey in naarta lagaga tago oo loo daayo wa qaala tacaala ilaahay waxau yidhi qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin qad jaa'akum xaqiiqe waxaa idin yimi min allaahi xagga ilaahay waxaa idinka yimi nuurun nuur baa idin yimi wa kitaabun iyo kitaab kitaabkaasoo mubiinun wax caddaynaya abaana laazim iyo mutacadi bay labada mid walba leedahay abaana waa caddeeyey iyo abaana waa caddaaday labada mid waliba waa waa saxiix fi lisaan alfasiix bay ku sugantay marka mawaadic ka mida qur-aanka oo halkan oo kale mufasiriintu labadaba ku fasiraan qaar kitaab bayinay ku fasirayaan oo kale qaarna kitaab wax caddaynaya ku fasirayaan marka wakhtigay labadaba aqbalayso waxaa fiican macnaha dheeraadka leh oo kitaab wax caddaynaayo waayo shay kastoo wax caddeeya sida ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen shay kastoo wax caddeeya isaguna waa cad yahay laakiin mid kastoo cadi macnihiisu maaha inuu wax caddeeyo yahdii bihi illaahu man ittabaca ridwaanahu subul asalaam yahdii wuu hanuuninayaa bihi qur'aanku ku hanuuninayaa allahu ilaahay man ittabaca kii raacay buu ku hanuuninayaa ridwaanahu raallihaanshihiisa raacay subul asalaami yacnii waddooyinka nabadgelyada ama ilaaha asalaam waddooyinkiisa ayuu ka hanuuninaya wa yukhrijuhum waa soo bixinayaa min adulumaati mugdiyaalku ka saarayaa ila annuuri nuurka ayuu u saarayaa biidnihi wuxuu ku saarayaa biidnihi idankiisa iraadadiisa iyo doonistiisu ku saaraya oo yukhrijuhum lagu tacalluqsiiyo wejiga kale waxay tahay ow ibnu cuthaymiin marayo waa in la yidhaahdo ittabacay ku tacalluqdaan oo ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa man itabaca ridwaanahu subula asalaam kii raalli ahaanshihiisa raaca biidnihi idanka ilaahayna ku raaca xaaluu idanka ilaahay ku dheehan yahay raaca man itabaca ridwaanahu xaaluu raalli ahaanshaha ilaahay ku dheehan yahay xaaluu idanka ilaahay ku dheehan yahay raalli ahaanshaha ilahay raaca marka calaa hada waxay noqonaysaa in taqdiim iyo ta'khiir ku sugan yahay sida horeynu sheegnayna waxay tahay waa in yukhrijuhum lagu tacalluqsiiyo wayahdihim ilaahay uu hanuuninayaa ilaa siraatin waddo intii ka ahaatuu ku hanuunaya waddadaasoo mustaqiimin toosan marka inuu waxa weeye aanku nuur yahay inuu waxna caddaynayo xaq iyo baatil kala caddaynayo ayuu ilaahay inoo sheegay ka raalli ahaanshaha raacana ilahay inuu ku hanuuninayo waddooyinkaas yacni xaqa ah oo waddooyinka nabadgelyada ama ilaaha salaam wadooyinkiisa inuu ku hanuunayo waa subul alkhayr baa loo jeeda aatnawowi riyaad saalixiinka baabaysto baab ah baabu kasrati turuqi eh, khayr waddooyinka khayr ku badnaansho ay badan yihin marka waddada xaqi waa mid qudha laakiin waddada xaqee midda qudha ah ayaa acmaasha waddada gudaheeda lagu samaynayo ayaa markaa fara badan oo midba nooc khayra ah u la imanaya marka sidee subul loo yidhi iyadoo siraadka ilaahay uu waaxid yahay ishkaalkaasi waarid maaha yacni taas ma imanaayo oo ilahay waxau uhi ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili marka sabiilkii yani xaqu iyadoo mid qura yahay ayaa haddana waxa weeye sabiilkaa gudihiisa waxaa ku sugan shacab iyo qaybo iyo camallo kala duwan ayaa ku sugan hada iyo yahdi maaddadaasi waxay qaadataa laba mafcuul bay toos u qaadataa ama mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaan ama mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaan waxay ka mid tahay ficillo ilaa labaatan ficil ku dhow oo yacni noocaas ah ama laba mafcuul toos u qaata ama mafcuulka labaad yacni markaa xaraf ku gaara ibnu hishaam alansaari isagu wuxuu ku keenaa kitaabkiisa shuduuru dahabka toban ficil oo ka mid a ah ficilladaas laakiin culammada qaarkood baa ficillo kale ku sii daray kollay waxa weeye ilaa lix ficil oo kale nadmi yarna ku kulmiyey lix iyo tobanka ficil kol laakiin waxaa muuqata in afcaashu ayna intaa ku koobnayn ficlo kale laftoodu inay jiraan wa calaa hada almanwaal marka iyadoo xaraf lagu gaadhsiiyey mafcuulka labaad waxaa ka mid ah wayahdiihim ilaa siraatin mafcuulkii labaad baa xaraf ilaa baa lagu gaadhsiiyey iyadoo waxa weeye labada mafcuulba toos loo siiyeena waxaa ka mid ah isla aayadda yahdii bihi llaahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam mafcuulkii koowaad waa man mafcuulkii labaadna waa subla wa qaala tacaala ilaahay waxau yidhi alif laam raa allahu aclamu bimuraadihi bih alif laam raa ilaahay baa og muraadka uga jeeda kitaabun anzalnaahu ilayka ay haada kani kitaabun waa kitaab kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo rognay ilayka adiga kugu soo dejinnay waxaan u soo dejinnay litukhrija annaasa si aad dadka uga saarto min adulumaati mugdiyaalka uga saarto ila nuuri nuurka aad ugu saarto biidni rabbihim idanka rabbigood aad ugu saarto ilaa siraati alcasiizi alxamiid aad ugu saarto ilaa siraati alcasiizi ilaaha casiiskaa waddadiisa aad ugu saarto casiiskaasu alxamiidi kii la mahadinayay ahaaday ay almaxmuud waa maxmuudun calaa afcaalih maxmuudun calaa aqwaalih odhaahyadiisa iyo ficilladiisa mid walba oo mid lagu mahadinayo waa mid mahad mutaystay allahi aladii lahu ma fi alsamaawaati wamaa fi alard alcasiiska bedel ilaa siraati illaahi waddadii ilaahay intii ka ahaatay aad ugu saarto marka ilaa siraati inaadu ila nuuri ka beddesho iyo inaad caamil kale u qadarto oo kaa hore fasiraayo labadaba ku bannaan waddadii ilaahay intii ka ahaatay aad ugu saarto ilaahaasoo aladii kii ahaaday lahu isaga ay u sugan tahay maa fi samaawaati waxa cerarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi waxa dhulka ku sugan dhammaantied yani waxaa lagu bilaabay alxuruuf almuqataca culamada qaar waa fasiraan laakiin sida fiican waa in markaysaga laga gaabsado allahu aclamu bimuraadihi bihi la yidhaahdo sida ugu fiican waa saas culamada qaarna waxay yidhaahdeen waa cibaara can icjaaz oo icjaazka qur-aanka ayaa la tilmaamaya oo xuruuftu waxay ka kooban tahay siddeed iyo labaatan xaraf marka afar iyo toban ka mid ah ayaa xuruufulmuqatacahaasi ka kooban yihin oo soo noqnoqda sagaal iyo labaatan suuradood baana lagu bilaaba xuruftaasi markaysaga mar waxaa la keenaa xaraf qura xarafkana waxaynu u jeednaa ismulxarfi sida saad oo kale mar waxaa la keenaa laba xaraf sida xaamiin mar waxaa la keenaa saddex xaraf mar waxaa la keenaa afar xaraf mar waxaa la keenaa shan xaraf sagaal iyo labaatan suuradood baana lagu bilaabaa haalibanna waxaa markaa la sheegaa qur'aanka war ka warramaaya dabadood la sheegaa marka waa tanbiih cala alicjaaz oo in la leeyahay qur'aanku xuruuftaas iyo kuwo la mida ayuu ka kooban yahay marka haddaad tidhahdeen hadalkii ilaahay maaha idinku isu geegeeyo bal qur-aankan mid la mida la kaalaya afar iyo tobanka xaraf ee soo noqnoqdana waxaa lagu kulmiyey nasun xakiimun qaaticun lahu sirun nasun xakiimun qaaticun lahu sirun afar iyo tobankii xaraf halkaasay ku kulansan yihin kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulumaati ila annuur waxaa laynoo sheegayaa ujeeddada qur'aanka loo soo dejiyey qur'aanku waa munazal waa hayru makhluuq waxaa ku sugan in laynoo tilmaamayo ilahay inuu sarreeyo waxaa kaloo ku sugan in laynoo sheegaayo qur'aanku inuu munazal yahay aanu makhluuq ahayn waxaa kaloo ku sugan in laynoo tilmaamayo ujeeddada qur'aanka loo soo rogay litukhrija annaasa min adulumaati ila annuur waxaa kaloo ku sugan yacni qur'aanku inuu nuur dadka ugu baaqaayo nuurkii iimaanka nuurkii cilmiga nuurkii camalka wanaagsan yacani waxa weye waa nuur jahliga iyo aqoon darrada gaalnimada macaasida bidaca kullu dalika waa dulumaat waa mugdiyaal mugdiyaal wey ikhraajkii iyo saaristii nebigaa loo tiiriyey waxaa ku sugan sababta la garanaayo sababnimadeeda in waxa weeye loo isnaadiyo oo loo tiiriyo sababtaas xaraj inaanu ku sugnayn haddii waxa weeye aan ka asbaabta sababaha ka yeelay oo allah ah haddii waxa weeye markaa la garanaayo oo aan laga kaafil oo la ilaawin dhibi kuma sugna in asbaabta markaysagaa loo nisbeeyo waxay sababayeen litukhrija annaasa min aldulumaati ila annuuri adaa ka saarayaa layidhi markaa nebigu sabab buu yahay laakiin xaqiiqatan allah baa ka saaraya laakiin waa sababtii macluumka ahayd shay haddaba markaa sababnimadiisa aan la garanayn ama sababa aan ahayn taasoo kale loogama qiyaas qaadan karo waayo wixii aan asbaab sababnimadooda la garanayo aan ahayn asbaab sharciya iyo asbaab caadiya midnaba aan ahayn sharcigu waa ibtaaliyaa oo waa buriyaa saas aawadeed baa khuraafaadka loo diiday oo tamaa'imta iyo qardhaasaha iyo kadaa iyo yacni waxyaalo badan in loo nisbeeyo roobka markaysagaa dirirada loo nisbeeyo dayax madoobaadka ama qoraxmadoobaadka dhimashada hebel in loo nisbeeyo ama dhalashada hebel waa wax markaa asbaab wahmiya oo wax la ismoodsinaayo inay sabab yihiin tamaa'imta iyo qardhaasuhu waxa weeye waa asbaab lishifaa baa la ismoodsinaya inay tahay laakiin maadaama sabab macluuma aynay ahayn sabab caadiya mid sharciya midnaba aynay ahayn waa la ibtaaliyey waa la buriyey asbaabta macluumka ah ee asbaab caadiya ama asbaab sharciya sharcigu waa isbaatiyey asbaab wahmiyana waa buriyey oo ibdaaliya biidni rabbihim waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye idanka ilaahay inay ku dhacayso ikhraajka iyo saaristaas oo ciddaanu ilaahay u qadarin in laga saaro inaanu markaysagaa ciddaasi aynay ka baxay innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina yacni sidaan ugu waxyoonnay nebiyadii kaa horreeyey awxaynaa ilayka adiga waa kuugu waxyoonnay baa ilaahay yidhi ruuxan ruux baanu kuu waxyoonnay min amrinaa amarkayaga ka mid ahaatay maa kunta tadri maad ahayn mid garanaayo minta waxa kuugu bannaan tabciid inaad ka dhigto inaad bayaaniye ka dhigto maa kunta maad ahayn tadri mid garanaayay mal kitaabu muxuu kitaabku yahay maad garanayn walal iimaanu muxuu iimaanku yahayna maad garanayn walaakin jacalnaahu ha yeeshee waxaanu ka yeellay hu qur'aanka nuura nuur baanu ka yeellay nuurkaasoo nahdi aanu hanuuninayno bihi nuurka aanu ku hanuuninayno man nashaa'u kaanu doonno oo min cibaadinaa addoommadayada ka mid aanu ku hanuuninayno ayuu ilaahay yidhi wa innaka latahdii adigu waad ku hanuuninaysaa dadka ilaa siraatin intii waddo ka ahaatay ayaad ku hanuuninaysaa waddadaasoo mustaqiimin toosan mafcuulkii horaa la xadfay siraatillaahi ka bedelo waxaad ku hanuunaysaa ilaa siraati illaahi waddadii ilaahay intii ka ahaatay yacni beddelka macrifo nakiro waa laga bedeli karaa nakirana nakiro waa laga bedeli karaa yacni wahaa kada siraati illaahi waddadii ilaahay intii ka ahaataad ku hanuunaysaa aladii lahu maa fi asamaawaati wamaa fi lard ilaahaasoo alladii ilaahaasoo lahu maa fi asamaawaati waxay sifo ka tahay allahi bay sifo ka tahay haddii mudaaf iyo mudaafu ilayhi sifa daba dhacdo sida haalibka ah mudaafkaa la sifeeyaa laakiin sida kale waxay dhacdaa oo mudaafu ilayhiga sifadu u dhacdaa haddii qariino ku tusinaysa ay jirto in eh, sifadaasi mudaafu ilayhiga u taallo laakiin haddii kale waxa asal ah in mudaafka la sifeeyo hadda waxa weeye qariinadii waa taallaa marka waxaa la garanayaa in allah la sifaynayo ilaahaasoo aladii kii ahaaday lahu isaga ay u sugan tahay maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantii alaa ila allaahi xagga ilaahay unbay ahaatay tasiiru miday noqonayso alumuuru umuuruhu noqonaya ay kaa'inatan ila allah ama tasiiru lumuur bimacnaa tarjicu lumuuru ila allah marka qur qur'aankii waxaa lagu magacaabay inuu yahay ruux iyo inuu nuur yahay labadaba lagu magacaabay nebigana waxaa lagu yidhi sala allahu alayh wasalam horey umaad garanayn kitaabku muxuu yahay iyo iimaanku muxuu yahay maad garanayn nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa yacni mu'min buu ahaa intaan qur'aankaba lagu soo rogin oo loo waxyoon muwaxid buu ahaa weligii shirki kuma dhicin ilaahay oo keliyaanu caabudi jiray marka maxaa looga jeedaa hadduu mar ilaahay oo keliya caabudi jiray oo rabbi uu markaa rumaysnaa oo uu muwaxid ahaa iimaankamaad garanin maxaa looga jeedaa waxaa laga tilmaamayaa axkaamta uu kitaabku sheegaayo iyo tafaasiisha uu ka warramay iyo tafaasiisha iimaanka ayaanad garanayn baa loo jeedaa laakiin asalka iimaanka iyo allah in la rumeeyo iyo usuusha iimaanka maad garanayn loogama jeedo halkaa ku qaldamay nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay waa rumaysnaa iimaankana waa garanayay laakiin waxaa loo jeedaa tafaasiilu liimaan tafaasiisha uu iimaanku leeyahay iyo axkaamta uu kitaabku leeyahay taas iyadaa baanad garanayn baa markaysagaa laga tilmaamaya waqad katabtu hadihi almuqadimata mukhtasaratan wuxuu sheikhu yidhi raximah ullah waqad katabtu waxaan qoray hadihi lmuqadimata muqadimadan mukhtasaratan xaalay tahay mid la soo koobay ayaan qoray mukhtasarku waxa weye wixii lafdigiisuna yaryahay macnihiisuna fara badan yahay bixasabi taysiiri illaahi tacaala siduu markaa fudaydinta uu ilaahay fudaydiyey yacni kolba ay tahay ayaan u qoray oo min imlaa'i lfu'aadi yacni markaa yeedhinta uu qalbigu yeedhinayo ahaatay oo sheekhu waa imlaynay wallahu alhaadi ilaa sabiili arashaad ilaahayna waa ka ku hanuuninaya waddada hanuunka waa ka ku hanuuninaya cidduu doono inuu hanuuniyo marka wuxuu tilmaamaya muqadimadan inay mukhtasaro tahay siduu ilaahay marka waxa weeye u sahlayna inuu marka u qoray waxa weeye waana sida marka ay ugu soo xaadirteen macaanidu marka ugu soo xaadirtay uu yeedhinayaa imlaa baynay ahayd iyo yeedhin bay markaysaga ahayd yeedhin uu yeedhinaayo ayay ahayd halkaa inoogu joogto wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk